بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أه waxaan kusoo jiray fasl fi اlwudu weysadii ayaan kusoo jiray waxaan ka soo hadlay darsigii hore furuudii weysada cashirkeena caawana wuxuu ka bilaabmayaa sunantii wa sunanuhu ay sunan lwuduu'i weysada sunayaalkeedu waxaa weeye assiwaaku cadaygii weeye cardan balac loogu cadaydo ilkihii bikulli khashina lagu cadaydo bikulli khashinin shay kasta oo adag lagu cadaydo laa usbucihi fartiisa maya fi lasaxi sida asaxa ah wa yusanu waa loo sunneeyaa cadaygii lisalaati salaadii iyo wa tagayuri lfami afka doorsoonkiisa walaa yukrahu lama kahdo cadaygii ilaa lisaa'imi qofka sooman mooyaane bacda azawaali cadceedu markay zuusho sunnayaasha weysada waxaa ka mid ah cadayga siwaag marka la dhaho laba shayba waa lagu ilaaqaa aalada lagu cadayanayo ama cadayga waxaan u naqaano iyo ficilka laftirkiisa oo ah cadayashada ama atasawuq labadaba siwaag waa lagu ilaaqaa haddaba cadaygu waa sunno waxaana daliil u ah xadiidka nebigu yuhi sala allahu alayh wasalam lowlaa an ashuqa la amartuhum bisiwaaki cinda kuli wuduu'in haddaanan ummadayda dhib oga cabsanaynin waxaan fari lahaa cadayga weyse kasta agteeda macanaa mar kasto ay weysaysanayaan waxaan amri lahaa amra iijaab amar waajibnimo inay cadaydaan laakiin nabigu wuxuuna faray alayh sala slam amra istixbaab amr wujuub ma ah xadiidka bukhaari baa wariyey mucallaqan haddaba waa sunno marka la cadayanayana ama kayfiyada loo cadayanayo ardan waa ballac ilkaha dher laguma cadayanayo eh yani calaa cardi اasnaam ilkaha ballacooda saasa lagu cadayanaya maxaa yeele haddii dher lagu cadaydo ciridkii ayay dhaawacaysaa oo waxa weye ilkihiina way fasahaadinaysaa marka ballac ayaa loo cadaynaya saasaa sunno ah waxaa lagu cadayanayana bikulli khashrin waa wax kasta oo adag ayaa lagu cadayan karaa hadduu doono ha ahaado cadayga ama geed kasta oo waxa weeye laan laga soo goostay xataa marada ayaa caday laga dhigan karaa marada caday waa laga dhigan karaa laakiin waa inuu ahada shay khashir ah oo wasakni zuulinaya laakiin shay jilicsan oo hadduu yahay wasakdii ilkaha aan zuulinayn dee ma gelayo waxaana ugu fiican ugu fadli badan in lagu cadaydo cuudul araak ama xididka ayaa fadli badan in lagu cadaydo maxaa nabiga alayh ku cadayan jiray laa isbacihi markuu mualifku le wuxu uga jeedaa fartii kuma cadayan karo qofka hadduu fartiisa ilkaha marmariyo dee ma gelayso cadaygii waayo laguma magacaabi mahayo cadayasho in qofka fartiisa ilkaha marmariyo la dhigi mahayo caday laa yusama istiyaaka marka ma gudayso farti waxaana loo sunneeyey cadayga salaada xataa marka uu weysaysanayay hadduu cadayday inuu cadaydo ayaa sunno ah waliba sunno muakad ah ama salaadaasi farad ha ahaato ama sunno ha ahaato salaad kastoo qofka uu tukanayo ee sidoo kale afkiisa hadduu isbedelo oo raaixadii afka isbedesho inuu cada isticmaalo ayaa sunno ah ama afka hasku bedelo hurdo uu qofka uu seexday ama cunto uu cunay ama aamus dheer iyo wixii la mid ah hadduu marba afka isbedelo raaixadiisa isbedesho inuu cada qofka adeegsado ayaa sunno ah sida saxiixayn ku sugan kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa qaama min annowmi yashuu sufaahu nabiga calayi slat slaam haddii uu hurdada ka kaco afkiisa ayaduu cadayga marmarin jiray marka cadaygu fii kulli waqt waa iska mustaxab laakiin wuxuu makruuh u yahay uun qofka sooman bacda zawaal markay zuusho inuu cadaydo qofkii soomanaa waa makruuh taasina waxaa loo daliishaday xadiidkii saxiixayn ku sugnaa la khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi lmiski ee qofka sooman afkiisa urka ka soo baxaya ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon oo ka udeeg badan udeyga miskiga marka urkaasina maadaama ilaahay uu jecel yahay in la zuuliyo ma aha oo caday lagu zuuliyo urkaasina inta badan wuxuu imanayaa bacda zawaal qofku markii uu joogo in badan weliba cadceedda ay suusho wixii gelinka dambe ah ayuu afkiisa ur samaynayaa marka inuu urkaas ilahay uu jecel yahay ee ilahay agtiis ka udgoon inuu caday ku zuuliyo makruuh bay noqonaysaa wtasmiyatu sunayaashii weysada waxaa ka mid a atasmiyatu magacaabid ilaahay la magacaabo awalahu weysada awalkeeda ama bilowgeeda fain taraka haddii uu ka tago tasmiyadii fa fi ahnaa'ihi weysada dhexdeeda ayuu bisinkii la imanaya hadduu iloobo ama uu ka tago xataa barer hadduu doono ha uga taga eh bisinkii markuu weysada bilaabay weysada dhexdeeda ayuu la imanayaa eh, sunantii weysada waxaa ka mid ah qofku markuu weysada bilaabayo inuu bisinkii la yimaado oo bismi llah uu dhaho ama bismi illaahi araxmaan araxiim maxaa nabig alayhi salatu wasalaam arrinkaas uu ka sugnaaday tawadauu bismi illah buu nabig alay slat slam yani ku weysaysta idinkoo dhahaya bismi illah haddii uu qofkii marka iloobo inuu weysada awalkeeda bisinka la yimaado weysada dhexdeeda ayuu bisinkii la imanayaa maxaa yeelay xadiid baa nabig alay slat slam uu ku tilmaamay qofka markuu cuntada cunayo inuu bisinka la yimaado haddii uu bisinka iloobo cuntada bilowgeeda inuu dhexdeeda bisinkii la yimaado fain nasi an yadkura allaha tacaala fi awalihi falyaqul bismi illaahi awalahu waakhirahu saa hadhaw nabig ala slam marka weysadiina waa laba qiyaas qaatay wagaslu kaffayhi labadiisii cukur inuu maydhana waa sunno fain lam yatayaqan haddii uusan hubsan duhrahumaa labadii cukur tahaaradooda kuriha waxaa la kahanayaa kamsuhumaa inuu geliyo fil inaai weelkii qabla gaslihimaa maydhigooda ka hor waxaa sunayaashii ka mid ah labadii cukur inuu maydho taasina dee nusuus fara badan bay kusoo aroortay haddii uusan hubin inay daahir yihiin oo uu ka shakiyo dahaaradooda sida maalan qof hurdo soo kacay oo kale dee ma garanay gacmihiisi inay nijaas yihiin in nijaas la kulmeen intuu hurday iyo in kale markaas waxaa makruuh ah inuu gacanta geliyo weelkii uu ka weyse qaadanayay ama weel biyo ku jiraan inuu gacanta geliyo waa makruuh ilaa uu maydho labadii gacmood weliba saddex jeer uu maydho eh, taasina waxaa daliil u ah xadidka nebigu yuri sala allahu alayhi wasalam ida min nawmi axadkiin hadduu kasoo tooso hurdadiisu kasoo kaco falaa yagmis yadahu fi linaa gacantiisa yuusan gelin weelka xataa yagsilahumaa alaaa ilaa labadii gacmood saddex jeer uu maydho waayo fainahu laa yadri ma ogo ayna baated yadgu gacantiisa halkay bariday waxaa laga yaabaa intuu hurday inuu meel nijaasa gacantiisa ku taabtay oo asna uusan is ogeyn marka mar qof hadduu soo tooso qofku waxaa sunno ah inuu labada gacmood maydho waxaa la mid a qofkii gacmihiisa ka shakiya dahaaradooda hadduu doon yuusan seexaninbe inuu gacmihii geliyo weel biyo ay ku jiraan waa makruuh ilaa uu ka maydho gacmihi wlmadmadatu wa min sunanihi waxaa ka mid ah sunooyinkiisi almadmadatu luqluqashadii walistinshaaqu sandaarsigii waladharu qowlka adharka ee xooga badan waxaa weeye ana faslahumaa in la kala saaro luqluqashadii iyo sandaarsigii ayaa afdalu ka fadli badan in la isku daro o la israaciyo uma uma alasaxu haddana waxaa asax ah isagoo kala saaraya yatamadmadu inuu luqluqdo bikarfatin hal darsasho alaaan saddex jeer uu ku luqluqdo uma dabeetana yastanshiqu uu ku sandaarsado biukhraa mid kale darsasho kale alaaan saddex jeer wa yubaaligu wuu ku xeeldheeraanayaa fiihimaa luqluqashadii iyo sandaarsigii hayru saa'imi qofka aan soomanayn qultu waxaan idhi aladharu qowlka adharka waxaa weeye تفضيل ljamci isku darid inay fadli badan tahay oo luqluqashadii iyo sandaarsigii la isku daroo la israaciyo bihalaathi gurafinna la isku raaciyo saddex darsasho oo gacanta kusoo qaaday biyihii yatamadmadu uu ku luqluqanayo min kullin mid kasta oo darsasho ah uma dabeetana yastanshiq uu ka sandaarsanaya isla waxa weeye karfadaas wallahu aclam sunayaasha waxaa ka mid ah luqluqashadii iyo sandaarsigii nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ma jiro qof weysadiisa soo dhaweysanaya biyuhu ku weysaysanaya oo markaa la imaanaya luqluqasho iyo sandaarsi ilaa gafafkiisii ayaa ka dhacaya dembiyadiisii waxa weeye biyihii ayay ka raacayaan marka waa sunno in lala yimaado ee luqluqashada iyo sandaarsigaas waajib ma ah laakiin waa sunno waxaa sunno ah in luqluqashada iyo sandaarsiga lagu xeeldheeraado wa yubaaliq fiihima hayru saa'il qofka inuu ku xeeldheeraado ayaa fadli badanoo waxa weeye hadduusan soomanayn sabab ugu xeeldheeraanaya wuxuu sameynayaa biyihii uu afka ku shubay ee luqluqashada ahaa ayuu gaadhsiinaya dhamxanagiisa iyo hareeraha afkiisaoo idil ayuu gaadhsiinaya afka ku wareejinaya sandaarsigna saas oo kale sanku biyaha xoogaa ku yar fogeynayaa macnaheeda ma inuu sankii sii dhaafiyo oo maskaxda gaadhsiiyo biyihii maya waxawaya biyihii ayuu xoogaa yar fogeynayaa laakiin haddii uu sooman yahay wuu iska ilaalinaya nabig alayh sala slaam wuxuu yihi idaa tawada'ta faabliq fi lmadmadati walistinshaaqi ma lam takun saa'ima haddii aad weysisato ku xeeldheerow luqluqashadii iyo sandaarsiga haddaadan soomanayn maxaa yeelay qofka sooman waxaa laga cabsanayaa inay biyihii ku cararaan oy biyihii ay dhaafaan oo soonkiisii uu ka jabo ila haddii biyihii maskaxda gaadhaan markii uusan daarsado ay biyihii dhaafaan maskaxda gaadhaan ama ay waxa weeyaan afkiisii dhaafaan oy dhuunta u dhadhacaan soonkiisii ayaa jabaya marka hadduu sooman ku xildheeraan mahayo waayo inuu nijaaso af ka maydhayo mooyaane hadduu nijaaso af ka maydhayo ku xildheeraan karaa isagoo sooman haddaba qaabkee madmadadii istinshaaqii loo sameynaya si kasta horta uu u sameeyo waxa weeye sunadii way ku dhacaysaa ama ha kulmiyo ama ha kala saaro laakiin mid midkoodee fadli badan jamciga iyo fasliga inuu israaciyo madmadadii iyo istinshaaqii iyo inuu kala saaro midba goori u sameeyo wuxuu mualifku inoo sheegay laba suuro oo kala saarid ah suuro waxa weeyaan kitaabkay ku qoran tahay oo matnigay ku taallaa suurada kalena asaxay ka soo horjeedaa suurada kale saaridda ee hore waxa weeye inuu soo qaato hal mar biyihii dabeetana markaa uu saddex jeer ku luqluqdo dabeetana mar labaad soo qaato saddex jeer ku sandaarsado haddaba waa laba qarfo midna waxa weeya saddex jeer ayuu ku luqluqanayaa haddana mid labaad buu soo qaadanayaa saddex jeer buu ku sandaarsanaya suuradaas uu sheegay suurada kale waxa wey kasoo horjeedana waxa weeye isla asaxaas in uu saddex karfo ka dhigo oo saddex jeer uu waxa weeye soo qaato maruu soo qaato ku luqdo haddana mar kale soo qaato ku luqdo haddana mar kale soo qaato ku luqdo haddana mar kale soo qaato oo waxa weye ku sandaarsado mar kale soo qaaso ku wahaakada saddex karfo oo waxa weye luqluqashadiiyo saddex karfo oo sandaarsigii ah mar kastana luqluqashada horreysiinaya hadduusan daarsiga horreysiiyo sunadii wuu khilaafaya waxaa fadli badan jamciga in laisku daro suu noo sheegay qultu uu yihi imaam nawowi sidraako hadalka hore wuxuu ka soo naqliyay muxararka marka uu ka daba tego wuxuu ihi sidaa uu muxararka ku sheegay ma ahee ee asaxu ku tilmaamee waxaa asax in la isku daro luqluqashada iyo sandaarsiga haddaba kayfiyada isku darayo waxaa weeye in uu soo qaato hal arfo oo uu ku luqluqdo oo uu ku sandaarsado haddana mid labaad soo qaato oo ku luqluqdo mid kale soo qaato kuluqluqdo kusandaarsado haddaba waa saddex karfo oo mid walba uu ku kuna sandaarsanayo waa jamci maxaa yeele sidaas ayaa sunada nabi alayh sla slaam kusoo aroortay xadiid saxiixa ah ee ku sugan fi saxiixayn sidaas ayay tilmaamayaan jamciga axaadiidta kusoo aroortay fasliga lakin in la kala saaro waa axaadiid daciifa suuro kale waxaa jirta adharka khilaafsan oo qowlkan adhar ka soo horjeeda wuxuu tilmaamayaa kayfiye kale oo loo jamcinayo oo waa maxay in waxa weeye uu soo qaato hal darsasho dabeetana uu ku luqluqdo kana saldaarsado haddana ku luqluqo kana saldaarsado hadana ku luqluqdo kana saldaarsado yani taasna waxa wey waa suuro kale laakiin suurada matriga minhaaj ku qoran ayaa muctamad ah wa tahliithu lgasli maydhidda saddexaynteeda ayaa sunno ah iyo walmasxi masixidii in la saddex sadexeeyo oo saddex saddex laga dhigo ayaa sunno ah bimacnaa xubnaha weysada marka uu maydhayo inuu saddex saddex maydho ayaa sunno ah wixii masaxaada waa madaxee asna inuu saddex jeer masaxo ayaa sunno ah maxaa nabig alay sala slam arkaa u ka sugnaaday intuu saddex saddex weysaystay ayaa wuxuu yihi haakada alwudu weysada waa sidaa faman zaada calaa hada aw naqas faqad asaaa wa alam saddexdaas qofkii waxa weeye ka ziyaadiyaana wuu xadgudbay oo dulmigu la yimid oo dee bidcu la yimidba haddii uu ka naaqusiyo saddexdiina ayadna isaa-u la yimidoo dee sunadii ayuu khilaafay marka in saddex laga yareeyo ma haboon wayahudu shaaku qofkii shakisnaa wuu qabsanayaa bilyaqiini hubaal ama yaqiintii ayuu qabsanayaa oo wuxuu uga jeedaa haddii qofkii weysaysanayay uu ka shakiyay inta uu maydhay ma laba baa mise waa saddex tirada yar ee hubo ee labada ayuu qaadanayaa mid kale ku darayaa mid kale oo saddexaad ayuu la imaanayaa xataa middaa saddexaad hadday xaqiiq ahaan noqoto tii afaraad ay tahay waxa wey asagoo ku dambaabi maayo oo bidca noqon mayso maxaa yeele qofkan uma qasdin inuu mid afraad maydho waxa weeye ixtiyaadkii unbuu qabsaday qaacidada waad garanaysaan alyaqiinu laa yazuulu bishak waaya yaqiintuu hormarinaya marka wamasxu kulli ra'sihi madaxiisoo idil inuu masaxo ayaa sunno ah uma udunayhi dabeetana dhegihiisa fain casura hadii ay adkaato rafculcumaamati cimaamadii koryeelitaankeedii inuu cimaamadii qaado haddii ku adkaato kamala wuxuu ku dhammaystirayaa bilmasxi masixid calayhaa cimaamaddii ee la masaxo waxaa sunantii ka mid ah madaxo idin inuu masaxo horey waxaan soo tilmaanay inta faradka madaxa inay tahay musamaa masxin libasharati ra'sihi aw shacrin fii xaddi wax uun lagu magacaabo masaxid ou masaxo jidhka madaxa uu masaxo ama uu masaxo tin ku taalla xadda madaxa intaas farad ahayd haddii doonto hal tinba ha ahaatee oo xadda madaxa ku taalla ama xuduuda madaxaan ka baxsanay laakiin waxaa sunno ah inuu madaxo idil uu masaxo kayfiyadu u masaxayana waxaa weeye inuu waxa weeye gacmihiisa uu saaro wejigiisa meesha uu ku dhammaado ama madaxiisa bilowgiisa uu saaro labada suulna uu saaro dhafuuraha dabeetana gacmihii uu celiyo faraha saa isku qabto labadan waliba musabixataynka intuu isku qabto inuu markaa dib u celiyo oo ilaa qadaadku gaadhsiiyo dabeetana uu halkii ka bilaabay uu kusoo celiyo sida xadidka cabdullahi bn zayd uu ku tilmaamay sifatu wudu'i nabiyi sala allahu alayhi wasalam waa haddii timihiisu ay badan yihin lakin haddii timihiisu yar yihiin timo aad u gaaban oon de aan dib u laabanayn markaas uma baahna inuu dib usoo celiyo ilan maqsuudka dib lagu soo celinayo waxaa la rabaa in timihii xaggan laga masaxay haddana dhanka kale laga masaxo sidoo kale waxaa sunno ah in dhagihiina la masaxo dhagihiina in la masaxo oo waxa weeye daahir iyo baatinba in la masaxo waa sunno ee waajib ma aha gebi ahaanba dhagaha masixitaankooda waa sunna marka labadii farood ayuu dhagaha gelinayaa duleelka dhagaha iyo lalaabyada labada suulla waxa wey agga dambe ayuu kaga masaxayaa dabeetana waxa wey wuxuu ku sameynayaa tabiiq oo baabacooyinka ayuu dhagaha marka udambaya saa ugu qabanaya kayfiyadaas u masaxaya haddii ay adkaatu ku yidhi cimaamadii inuu kor yeelo qofkii cimaamad ba uxidhan madaxa u duuban way ku adag tahay inuu madaxii cimaamadda ka furo matalan waa qof aan cimaamadda xidhan aqoonino qof baa u xidhay marka hadii uu iska furo way ku adkaanaysaa inuu dib u xidho amaba waxa weeyaan wakti dheer bay ku qaadatay inu cimaamadda sidaa u xidho oo dhib bay ku noqonaysa mashaqo inuu iska furo markaas wuxuu sameynayaa fooda ayuu masaxayaa dabeetana inta kale wuxuu ka dhamaystirayaa si sunihii u helo masxu rasi kulli wuxuu ka dhamaystiraya cumaamada dusheeda ayuu ku masaxaya so nabiga alah slam buu sameeyey nabiga ala slam isagoo cumaamad tahay ayaa uu weysaystay dabeetana wuxuu masaxay foodiisa cumaamadii ayuu ku dhamaystiray wa takhliilu lixyati lkahati garhkii cufnaa takliilkiisiibaa sunna iyo asaabicii farihiisii inuu takliiliyo wa taqdiimu lyumna midigti inuu hormariyo wa takliilu lixya gadhka hadii uu cufa yahay waakaan horey u tilmaanay gadhka weyn inaysan waajib ahayn in xagga hoose laga maydho laakiin waxaa sunno ah inuu takhliil ku sameeyo oo waxa weeye uu farihii dhex geliyo gadhkii si uu xagga hoose biyaha u gaadhsiiyo soo nabiga alayh salaam uu samayn jiray waa sunno sidoo kale faraha ama kuwa gacmaha ha ahaadaan ama kuwa laga ha ahaadaane waa sunno in la takhliiliyo kayfiyada loo takhliiliya kuwa gacmahana waxa wey in la tashbiik lagu samey sidaa la isku dhexgeliyo kuwa cagahana in faryarta bidix loo isticmaalo laga soo bilaabo faryarta lugta bidix lugta midig oo xagga hoose laga soo geliyo dabeetana farta ku xigta dabeetana farta ku xigta wahaakada uu sidaa ku wado ilaa faryarta cagta bidix ka gaaro marka xaggaa uu ka soo waxeeyo sidaasaa sunnaha waxaa kaloo sunnaha ah waa taqdiimu lyumna midigti in la horreysiiyo waxaa loga jeeda midigta la horreysiiyo labada gacmood iyo labada lugoodba in midigta la horreysiiyo ayaa sunnaha gacanta midig in marka hore la maydho dabeetana gacanta bidix la maydho lugta midig marka hore la maydho lugta bidix marka dambe la maydho haddii uu isdabamariyo oo uu uu sameeyo oo lugta bidix uu hormaydho ama gacanta bidix uu hormaydho waxa weeyaan eh, weysadiisii waa asaxaysaa laakiin sunadii umuu khilaafay weysadiisi waa asaxaysaa bilijmac culamadu wa isku waafaqsan yihin maxaa labada gacmood waxay isku xisaabsan weysada hal xubin labada lugoodna hal xubin bay isku xisaabsan yihin acdaada weysada waa afar waa wejiga iyo madaxa iyo labada gacmood oo xubin ah iyo labada lugood oo xubin ah marka labada gacmood maadaama hal xubin laga soo qaadaya in midigta la horreysiiyo waa sunne eh, waajib iyo farad toona maaha nabiga alayhi wuxuu yihi hadaad weysaysataan midigtiina ku bilaaba xadiid kalena uu ku ahaa xadiid caaisha radi allahu tacala canha nabiga alayh wuxuu jeclaa inuu midigeysto fi tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa fi shanihi kulli arrinkiisao dhan inuu midigeysto ayuu jeclaa gaar ahaan markii uu garhka feeranayo iyo markuu subkanayo iyo markuu dahaaro qaadanayo waaya qaacidadii aan soo tilmaamayna waa tay ahayd ma kana min baabi الtakrim yustaxabu fihi tayamum wma kana bididihi fayustaxabu fihi atayasum waitaalatu guratihi beriirtiisa inuu dheereeyo ayaa sunno ah wa taxjiilihi iyo xubno garaankiisi gurada waxaa looga jeedaa culamadu waxay dhahaan beriir waxaa looga jeedaa markii uu wejiga maydhayo in uu gaadhsiiyo biyihii Eh, inka zaaida intii waajibka ahayd ee wejigu ku dhammaanaya xaddii wejiga inuu hareerahoo dhan wax ku daro oo tintii wax ka maydho ama madaxii wax ka maydho ayaa sunno ah eh, sidoo kale taxjiirkuna waxa weeye labada gacmood iyo labada lugood intii waajibkeed faradka ahayd inuu wax ku daro oo gacmahana cududda uu maydho ilaa garabku ka gaadho lugahana uu maydho ilaa dhudhunka uu ka gaadho ilaa lowga intaaba waa sunno intuu dheerayn karo inuu dheereeyo maxaa yeelay abu hurayra radi allahu tacaala canhu ayaa arrinkaas sameeyey oo xadiidka noo sheegay nabigu inu yihi alayhi الsalaatu wasalaam ina ummatii yudcauna ywma alqiyaamati guran muxajaliina min aahaari اlwudu faman istaطaaca minkum an yuطila guratahu falyafcal fii riwaayati falyuطil guratahu wa taxjiila maana nabig wuxu ley alay sla slam ummaddayda maalinta qiyama waxaa loo yeedhayaa ayaga oo wejigoodu iftiimayo iyo xubnihii weysadooda intii weysada ay ku meydhi jireen ay iftiimayso nuurayso marka qofkii awoodi karaa inuu dheereeyo eh, weysadiisa oo gaar ahaan markuu wejiga maydhayo uu dheereeyo sidoo kale markiu gacmaha uu maydhayo hadduu awoodo inuu dheereeyo eh, ha sameeyuu nabigu yuri alayhi wasalaam waxay ka mid tahay khasaaista ummaddan yowma alqiyama lagu garan doono ee ummadaha kale aan laga helayn ummadaha kale male khasiisadan walmuwaalaatu sunantii waxaa ka mid ah in la xidhiidhiyo xubnihii weysada wa awjabahaa muwaalaadkii waxaa waajibiyey alqadiimi qowlkii qadiimka aha muwaalaadku waxaa weeye qofku markii uu in uu maydho xubin kasta intay tii ka horreysay aysan qalalin intaysan engegin waxaana loo eegeeyaa zamanka xilligaas inuu xilli muctadila yahay hawaduna ay muctadil tahay qofkana misaajkiisu muctadil yahay waxaa laga wadaa qofka haddii uu xanuunsan yahy maala muqandhaysan yahay oo xumadaysan yahay waxaa laga yaabaa markiiba inuu xubintii ay qalasho maadaama jirkiisu uu e, uusan caadi ahayn marka taa lama eegayo waxaa la eegayaa qofka misaajkiisu uu caadiga yahay en xumadaysnayn sidoo kale hawadu waa inay muctadil tahay oo waxa weeye e, haw kulul hadday jirto de markaa lama eegay hawada kulul markii wabinta alajanaysa qawlka qadiimka ah muwaalaadka wuxuu ku daray waajibka ayuu ku daray oo wuxuu ihi waa waajib in muwaalaadkii la sameeyo oo hadday xubnihii kaa kala qalalaan dee ku ansixi maysuu leeyahay wuxuuna usoo deliishaday qowlka qadiimka ah inuu nabig alayh sla slam arkay nin wayse qaadanaya oo labadiisa gomadood ama labadiis cagood ay ku sugan tahay meel yar oo cad oo shilin la-eg qadra dirham oo biyihii ayna asiibin dabeetna nabig wuxuu faray alayhi sla slaam inuu soo celiyo weysadii iyo salaadiiba marka maadaama nabig alay slam uu faray weysadii iyo salaadiiba inuu soo celiyo oo uusan dhihin halkii ingegnayd un waxa weeye maydh tartiibkii baa la ilaalinayaa marka waxay tusinaysaa bay dhaheen inay muwaalaadkii uu waajib yahay lakiin qowlka jadiidka wuxuu soo daliishaday nabig alayh sla slaam inay ka soo aroortay inuu suuq ku weysaystay oo wejigiisii iyo labadiisi gacmood u maydho madaxna masaxay dabeetana janaase lagu yeedho masjidkii uu qabtay markii masjidkii uu gaadhay inuu maaragtay khufaynkii markaa uu masaxay dabeetana uu eh, sidaa ku tukaday eh, marka tafriiq weyn ba udhexeeya intuu nabig alay slam uu cagaha u masaxay iyo intuu xubnihii kala meedhay marka taas waxay tusinaysaa in aysan walaadku waajib ahayn laakiin ay sunno tahay wa tarku listicaanati kaalmaysigii in laga tago ayaa iyadna sunno ah wanafdi iyo sayridii biyaha weysada laiska saydhsaydhayay oo gacmaha laga firdhinay wakadaa saas oo kale atanshiifu qalajin ama engejin weysadii laiska engejiyo in laga tago ayaa sunno ah fil asaxi sida asaxa ah waxyaabaha sunanta ka mid ah a weeye waxaa ka ah in isticaanadii laga tago isticaanada waxaa weeye qofki inuu dalbado in weysadii lagu caawiyo oo biyadii loogu shubo ama xubnihii loo maydho marka waa saddex nooc isticaanadii inaad dalbato qof inuu biyo ku keeno dhado weyse keen taasi makruuh ma aha waa shay banaan oo jaa-isa ah wey nabig ala sl slam biyaha waa loo keeni jira u ku weysasanayo nooca labaad waxaa weeye in biyihii lagugu shubo inaad dalbato oo adna aada xubnihii aada maydho taasi waa khilaaf lwlaa makruuhisa ma ah waa laga fiican yahy lakin makruh ma gaadan ta saddexaadna waxaa weeye in aad qofkii dhahdo xubnihii imayd bigayri cudrin adoon xanuunsanayn haddad qofka xanuunsanya lagama hadlayo qof caafimaad qabaa laga hadlaya oo fayow inuu dhaho xubnihii imayd dee taasi waxa weeye waa makruuh maxaa yaele cibaadadii baad fudaysanaysa adigaa lagu addoonsay cibaadadii inaad samayso maxaad qofka u dhahaysaa imayd midda kale waa tarafu iyo raaxaysi wayaan cibaadadana uma qalanta arrinkaas marka taasaa makruuh ah in laga tagana waa sunno sidoo kale biyihii uu ku weysaystay ee xubnihiisa kusoo hadhay inuu iska sayrsayd markuu weysada dhameeya kadib ayadna waa makruuh maxaa yeele waxay shabahdaa bay dhaheen culimmadu atabari min alcibaada si asagoo cibaadadii iska beriyeelaya oo kale waxaani waa biyo ku weysa qaadatay inaad iska beriyeesho saa iskaga sayrsaydho waa laga qorxusan yahay sidoo kale in aad ka qallajiso ood ka gejiso weysadii iyadna waa makruuh marka in laga tago ayaa sunno noqonaysa maxaa yeelay qallajintaasi waxay zuulinaysaa raadkii cibaadada nabigana alayhi salatu salaam maruu janaabo ka maydhay guriga maymuna ayaa maymuuna waxay u keentay mindiin dabeetana nabig alayh slat salaam wuu diiday oo uu iska celiyey qalajintan marka la leeyahay waa makruuh Ah, waa khilaaf lawla waa laga fiican yahay in aad iska qalajiso biyihii eh, waa haddii cudurdaar uusan jirin maalan haddii yani cudurdaar wax xambaari arrinkaa usan jirin lakin hadii cudurdaar uu jiro maalan jira qabow daran oo dhaxan baa dhacaysa dabeetana de biyaha jidhkaaga qabowgii bay kuu siyaadinayaan ama waxaad ka xabsanaysaa meel nijaasaad maraysa nijaasa kugu soo duusho eh, ama kugu dhegto oo biyahaas kusoo qabtaan dee markaasi makruh ma noqonayso ee waa bannaan tahay markaas wayaquulu wuxuu odhanayaa bacdahu weysada kadib ashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaahiriin subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk eh, dikrigaa iyo ducadaas ayuu akrinayaa ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa an laa ilaaha inuusan jirin macbuud xaq lagu caabudo ila allahu ilahay mooyaane waxdahu keligii xaaluu yahay laa shariika lahu uusan jirin qof asagii la wadaagaya cibaadadii ashhadu waxaan qiraya ana muxameda nebi maxamed cabduhu addoonkiisu inu yahy rasul rasuulkiisuu yahay allahuma allahayo ijcalnii iga yeel min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii iga yeel min almutadaahiriina kuwa isdaahiriya subxaanaka allaahuma ilaahayow nasahnaantaada ayaan kuu qirayaa oo waan ku nasahaya xumaan oo dhan ayaan kaa hufayaa wabixamdika anigoo mahaddaada ku dheehan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waana kuu wa waxadaftu waxaan xadfay ducaaa acdaai xubnaha ducadeedii ayaan xadfay id laa asla lahu maxaa yeele wax asal ah ma leh markuu weysada uu dhameeyo wuxuu kusoo khatimayaa dikrigan nabiga ka sugnaaday alayhi الsalaatu wasalaam axaadiid kala duwan buu kaga sugnaaday hal xadii ma ah waa dhowr xadii oo la isku keen keenay waa saddex dikri oo saddex xadiid oo kala duwan kusoo aroortay oo mualifku halkan inoogu jamciyey dikriga koobaad ashhadu an la ilaha illa lah waxdahu la shrik ashhadu anna maxamad abdu rasuluh saxiix muslim uu kuso arooray oo nabig wuxu uhi alayh sla slam intuu weysaysa sidaa dhahaa Eh, waxaa loo furay albaabada jannada ee sideedda ah oo ka gelayo mid alle midkuu doono allahuma jcalnii min atawaabiin jcalnii min aahiriinna waxay kusoo arooray eh, fii riwaayati tirmidi tirmidi ayaa riwaayadaas eh, ziyaadiyey oo muslim ka ziyaadiyey intaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilaykna wuxuu kusoo arooray fi mustadrak xaakim uuna tasxiixiyey marka dikrigaas in la akriyo ayaa fadli badan wuxuu ihi waxaan xadfay ducadii xubnaha ee ku qoreyd kitaabka muxararka ah ayaan xadfay buu ee ducadaasina waxa weeye inuu dhaho markii gacmaha uu maydhay ilaahayow gacmahay ka dhowr macaasidoo idin markuu luqluqanay inuu dhaho ilaahayow igu kaalmee dikrigaaga iyo shukrigaaga markuusan daarsan inuu dhaho ilaahayow udgoonka jannada isii oo igu raaxee markuu wajiga maydh inuu dhaho ilahay wejigayga caddee maalinta ay wejiyaan cadaan ay wejiyaan ay madoobaanayaan markuu gacmaha maydhay uu dhaho gacanta midigta inuu dhaho ilaahw kitaabkii midigta igu sii xisaab fududna ixisaabi markuu madaxa masaxa inuu dhaho ilaahw tintayda iyo jidhkaygaba ilaahay ow naarta ka xaaramee wahaakada markii uu cagaha maydhay inuu dhaho ilaahw eh, cagtayda jidka siraad ku sug maalinta ay caguhu ay sirqanayaan laakiin ducadaas eh, culammadu ma iska tidhi eh wax asal ah male kutubta sunnada kuma soo aror waa kii mualifka muqadimada sheegay wixii adkaar ah ee kitaabkan aan ku sheego ee kutubta kale aadan ku arar muxarar iyo keyrkiiba faactamidhu fa inii xaqaqtuhu min kutubi alxadiidi almuctamada waa kii oo cusko maxaa yeele waxaan ka soo xaqiijiyey kutubta xadiidka muctamadka marka kana waa kaan hore usoo tilmaano wuxuu waxyaabaha aan sali raatoona aan ku lahayn sunnada sidaa darteed buu mualifku u xadfay ducadaas imaam ma sheegin jumhuur lasxaabna mayna sheegin ee shaaficida qaar un sheegay baabu masxi lkufi kufka masixitaankiisii ayuu baab yahay masxiga kufka maadaama uu ku eg yahay uu ku kooban yahay labada cagood oo la masaxayo isla markaana cagahaas masixitaankooda uu bedel ka yahay maydhitaankoodii waysada lagu maydhayay masxulkhufeynku wuxuu beddel ka yahay maydhitaanka cagaha lagu maydhayay weysada oo meeshii cagahaad ka maydhi lahayd ayuunbaad masaxaysaa marka eh, sidaa awgeed ayuu baabka mualifku u sheegay bacda baabi lwudu weysada baabkeedii kadib saasaana ka fiican in meel kale lagu xuso maxaa yeelay raafici wuxuu ku sheegay caqiba tayamum tayamumka gadaashiisa maxaa yel waa masexitaan labadii masexitaan baa ku jira masexitaan salaaddii banaynaya marka laakiin mualifku siduu yeelay ayaa ka habboon mualifku wuxuu cabiray kuf oo muxuu dhihi waayo baa layihi waxa la masaxayo hal kufun ma ahe waa laba kuf maxaa yeelay mualifku wuxuu ujeedaa jins lkuf jinsigu ujeedaa ifraad halkan ogama jeedo waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala mashruucyada masxa alkhufayn iyo adiladiisa xukumkiisa muddadiisa shuruuddiisa kayfiyadiisa iyo mubdilaadkiisa toddobadaa shay ayaan insha allahu tacala ku tilmaami doonaa mashruuciyadiisa almasca alkhufeyn waa mashruuc oo nabiga alayh ayuu axaadiis fara badan oo saxiix ah oo xaju tawaatur gaadhay ayuu kaga sugnaaday nabiga alayh adilada kuso arortana way fara tahay insha allahu tacala markaan ka hadlayno axkaamta ayaan tilmaami doonaa adiladaas xukunkiisana mualif halkan uu ku sheegaya wuxuu yihi yajuusu wuu almascu al khufayki fi lwuduu'i weysada ayuu ku bannaan yahay lilmuqiimi qofkii negi ayuu u bannaan yahay yowman maalin iyo waliilatan habeen walilmusaafiri qofkii musaafirka ahaana alaaatan saddex maalmood iyo balayaaliha maca layaaliha habeenadoodii waaya xukunkiisu waxaa weeye waa jaa-is almasxa alkhufeyn jaa-is weeye oo qofkii haddii khufeynkii uu qabo isagoo weyse qaba inuu masaxo iyo inuusan masixin intuu iska siibo kufeynkii uu maaragtay eh, cagihii maydho khiyaar buu leeyahay asagaa khiyaar u leh kufeynkuna waxa weeye waa kabo ay dadku xidhan jireen oo jildi ah inta badan harag ayaa laga samayn jiray eh, laakiin shardi ma yna harag ahaadaan shuruuddeeda way noo imaan doontaa insha allahu tacaala marka khufeynku waa noocaas haddana waa la helaa oo waa la xidhaaba ruksadaas waxa loo jideeyena waxa weeye loo baneeyey maxaa yeelay waxaa dhici karta mara qaarkood inay adkaato qofkii inuu cagihii maydho oo xilli qabooba ah uu yahay xilligaas oo cagihii qabowga uga cabsanayo ama uu safar ku jiro oo dee qofka musaafirkaahna dee wuxuu u baahan yahay rukas badan way ku alagtay mar kasta inuu cagihii maydho waaya marka xukunkiisu waa jaa u mualifku yidhi mar marka qaarkood wuxuu noqon karaa sunuu noqon karaa oo haddii qofkii uu ooga tago masxu cala alkhufeyn isagoo oo sunnadaas nacaya hadduu ka tegaya markaas sunay u tahay yani shaygaas nabig alay slam uu sameeyey isagoo nacaya hadduu ka tago marka fii xaqihi inuu sunnada nabig alay slam u dabaqo sunay noqonaysaa sidoo kale hadduu ka shakiyo inuu jaa yahay inuu bannaan yahay inuusan bannaanayn dee waa sunno inuu sameeyo mala qaarkood waxa laga yaba inuu noqdo waajib hadduu ka cabsanaya carafo inay dhaafto oo waktigu cujuudu yahay marka masaxaaddii inuu cagihii masaxo waajibay noqonaysaa waayah ka haddaba waa waa jaa-is muddadiisii wuxuu ihi mualifku yihi lilmuqiimi qofkii ahaa wuxuu masaxayaa yawman maalin iyo walaylatan habeen walilmusaafiri qofkii musaafirkaana talaatatan bilayaaliha saddex maalmood iyo habeenadooda sida nabiga alayh slat slaam min xadiisi cali bn abi aalib iyo keyrkiiba nabiga alayh slat slam inuu saddex maalmoodna musaafirka uu siiyey maalinla habeenna qofka muqiimka ee negi marka maalinla habeen waa afar labaatan saac ayaa laga wadaa afar labaatan saac ayuu qofkaas xisaabsanayaa oo muddadiis ay noqonaysaa muqiimka ee negi qofkii musaafirka ahna saddex maalmood iyo saddex habeen maadaama musaafir asaga warqsadii waa loo kordhiyey muddadaasna goormay bilaabanaysaa min alxadai xadadka ayay ka bilaabmaysaa qofkii markii weysadii ka jabto bacda lubsin xidhasho kadib fain masaxa haddii uu masaxo xadaran negi hadduu ku masaxo uma dabeetna saafara uu safro oo cakasa ama u cagsiyo oo isagoo musaafira uu masaxo dabeetana uu nagaado lam yastawfi labada suuraba ma dhammaystiranayo oo ma oofsanayo muddata safarin muddadii safarka labada suuraba ma qaadanayo eh muddadii xadarka unbuu qaadanaya waktiga xajadka qofku ka yimaado ama xada uu ku dhaw sida ka jabto ayay muddadii ka bilaabmaysaa muddat almasx yom waleelihii afar labaatankii ama saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen waxay ka bilaabmaysaa markii qofku weysada ka jabto markuu xidhay kadib ay ka bilaabmayso xilligu xidhay kana bilaabmayso xilliga uu masaxay ee waxay ka bilaabmaysaa oo min alxadai bacda lubsin maxaa yeele waktigaa wey waktiga jawaazu ay markaa u banaanaanayso inuu masaxo qufaynkii marka haddaan suureyno maalan qof baa khufeynku wuxuu xidhay labiiyo tobankii doornimo wuu weyse qaatay dabeetana khufeynkii ayuu xidhay labiiyo tobankii doornimo labadii markii ahayd ayay weysadii ka jabtay dabeetana wuxuu weyse qaatay markay saddexdii ahayd markaasuu masaxay khufeynkii labiiyo tobankii oo xilliguu xidhay ah labadii oo xilligii weysada ka jabtay ah iyo saddexdii oo xilligii uu weysaystay ee u masaxay ah waxay ka bilaabmaysaa labada oo xilligii weysada ka jabtay ah marka labadaa labadeeda markii la gaaro afar labaatan saac markay soo wareegato ayay muddadii ka dhammaanaysaa marka waxaa waajibka inuu iska bixiyo oo si dhamaystiran weyse qaato oo mar labaad u xidho hadduu baaro ee ka bilaabmayso xilliguu xidhay iyo xilligii uu masaxay labiiyo tobankii ama saddexdii ka bilaabmayso qofka haddii isagoo negi uu masaxo khufkii dabeetana uu safro ma wuxuu dhammaystirayaa muddadii safarka oo saddex maalmood o saddex habeen ahayd mise wuxuu qaadanayaa muddadii eh, iqaamada oo ahayd maalin iyo habeen wuxuu qaadanayaa muddadii muqiimka oo maalin iyo habeen xataa asagoo musaafir ah maxaa yeel maadaama uu xidhay isaga oo eh, negi oo markaa ku masaxay negidii ku masaxay cagsigeedana waa u la midoo isagoo musaafir ah haddii uu khufeynkii xidho uu masaxo dabeetana uu nagaado waxa weeye markaa la dhihi mahayo saddex maalmood saddex habeen qaadee waxa weeyaan maalin iyo habeen unbuu dhamaystiraya labada suuraba maxaa yeelay waxaa cibaadadan ku kulmay ama suurada ku kulmay xadar iyo safar xadar iyo safar haddii cibaadada ku kulmaanna waxaa la hallibaya janibka xadarka ah qaacidada fiqiga waxay leedahay ida ijtamaca fi lcibaadati aلsafar wاlxadar gulliba janib اlxadar haddii cibaada kulmaan safar iyo xadar waxaa la horreysiinayaa ama la hormarinayaa eh, jaanibka nagaashaha maxaa yeelay ixtiyaadan cibaadadii baa loo ixtiyaadaya wa sharduhu shuruuddiisu waxaa weeye waxa weeyaan waa mufrad mudaafun oo cumuum buu faa'ideynaya ee shuruudda eh, mascal khufeynka weeye an yalbasa inuu xidho bacda kamaali uhrin dahaaro dhamaystirkeeda kadib yani marka dahaarada u dhamaystiranto si taama u weyse qaato ayuunbuu Eh, yani baadshadigiisu yahay saatiran asagoo asturaya qofkii maxalla fardihi faradkiisa maxalkiisa asturaya manaa intii waajibka ahayd daahiran daahir ah yumkin ay suroobayso tibaacu lmashi socodkii raaraaciisa fiihi qofka dhexdiisa lagu raaraaco oo lagu socdo ay suroobayso litaradudi musaafirin musaafir noqnoqoshadiisa u noqnoqonayo lixaajaatihi danihiisa qiila waxaa la yidhi wa xalaalan inuu xalaal ahaadana waa shardi walaa yujzi-u ma gudayo mansuujun mid eh, la nasiyey oo eh, waxa weeye mara ah ama dun laga sameeyey mansuujkaasoo laa yamnacu aan diidaynin maa an biyo biyihii aan reebayn fil asaxi sida asaxa ah mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu tilmaamay halkan ku sheegay ilaa shan shardi shardiga koowaad waxa weeye an yalbasa bacda kamaali tuhrin inuu xidho dahaaro kaamila ah kadib oo waxaa looga jeedaa qofkii markii uu labadii xadad kii yaraa iyo kii weynaaba uu ka daahir ahaado nijaasadii inuu iska zuuliyo markaa unbuu masixi karaa khufayki waa inuu weyse qaad dhamaystiran uu la yimaadaa oo xataa cagihii uu labadaba uu maydhaa taasna waxaa daliil ah, xadiidkii mughir bin shucba radi allahu tacala canhu wuxuu nabiga ala sl slam ayaan la socday safar dabeetana nabiga ala sl slam baa weysaystay khufeyn buuna qabay waxaan u hoobtay win ufoororsaday inaan khufeynka nabiga ala slam ka siibo on ka bixiyo marka cagihuu soo gaaray dabeetana nabig wuxu ala slam dachuma iska daa fi waxaan labadii cagood khufeynka geliyey ayaga oo daahir ah muttafaqun caleyh haddaba haddii uu maalan cag uu maydho oo kufkii geliyo haddana tii kale uu maydho kufkii u geliyo ma anfacayso waa inuu labadaba ka soo bixiya oo dabeetana uu ku celiyaa maxaa yeelay cagtii hore markuu geliyey tii kale waxa u weeye xadadki kama kor noqonin oo lama maydho marka markuu labadaba uu maydho markaa unbuu kufkii gelin kara waay kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad saatiran maxalla fardi waa in khufkii uu asturayo inta waajibka cagta ay waajibta in la maydho waa ilal kacbayn qadamkii weyaan cagtii inti ilal kacbayn intaa waa inuu khufkii asturayo oo maxaa ka baxaya khufkii hadduusan cagta wada asturayninoo oo ilaa kuraamaha uusan asturaynin oo maalan uu ku egyahay kuraamaha hoostooda ama uu jeexjeexan yahay oo dildilaacsan yahay oo waxa weeye jidhkii uu ka dhex muuqdo markaasi de ma gelayo shuruuddii oo waxa wey lama masixi karo shardiga saddexaad daahiran waa inuu daahir ya wax kaa baxay qofki hadduu nijaas yahay lama masixi karo shardiga afraad yumkinu itibaacu lmashi fiih qofkii waa inuu ku socon karo qofkii musaafirka ahaa waa in xaajaadkiisii u adeegsan karo qofkan asagoo qaba oo danihiisii muraadkiisi ku fushan karo sida maalan markii uu degayo oo kale iyo markii uu alaabti rarayo oo kale iyo markii uu xaabo soo guranayo ama markii uu biyo soo dhaansanayo ila akhiri waa inuu ku socon karo oo socodku aqbalaya qofkii maxaa kaa baxay qofkii hadduu cidhiid yahay oon lagu socon karin oo aada cidhiid u yahay oo cagtii socodba xamilayn ama uu aada balohbalo u yahay waasac u yahay oo cagtii ka dhex baxayso labadaa midna waxa weeye lama masixi karo maxaa yal waa ruksa oo ruksadiya wixii eh, nabiga alay slam ka sugnaaday unbaa lagu gaabsanaya Eh, sidoo kale hadduu yahay bir oo kale wax culus oon lagu socon karin oon lacagtiiba dee aysan qaadi karin eh, ma anfacayo ama wax boogo-ayo ah dee daciif ah sida hadda eh, sharabaadahoo kale sharabaadihii laguma socon karo qofkii hadduu sharabaado u xidho u dhaho keligood ban ku socon kuma socon karo laa yumkin itibaacu lmashfi marka shardigan ay ku baxayaan shardiga soo socdan ay ku baxayaan oo ah laa walaa yujziu mansuujun marka sharabaadihii maadaama socod aysan gelaynin ay khafiif yihiin lama nasixi karo calaa madhab imaam shaafici raximah llahu tacaala madaahibta qaarkaba way jiraan sida oo kale lakin inagu madhabkeena ayaan ka hadlaynaa qawl baa wuxuu leeyahay lakin qawlka waa laga xoog yahay wa xalaalan inuu xalaal yahayna waa shardi maxaa wuxuu leeyahy waa ruqso ruqsaduna qaacida fiqiga waxay leedahay ruqasu laa tunaatu bilmacaasi ruqsada laguma xidhiidhiyo macaasida lakin sida asaxa ah qiilka qool kasoo horjeeda wuxuu leeyahay lama shardinayo maxaa yeelay asaga ruksada unbaa lagu oofsanaya asaga ruksada ma banaynayo qofka ruksada ma banaynayo ee ruksadii unbaa lagu oofsanayaa waaya shardiga shanaad waxaa weeye walaa yujziu mansuujun laa yamnacu maa waa inuusan ahayn wax la sameeyey oo waxa weeye biyihii aan celinayn yani waxaa kaa baxay halkaas wixii dunta laga sameeyey haddii biyo lagu shubo biyihi cagta ay gaarayaan sida hadda sharbaadahoo kale waxa wey ma gelayo khufki ma noqon karo khufku waktiga nabig alay slam muxuu ahaa jild harag baa laga marka wixii harag ah harag la magdiye ama harag la magdiye oo kale ah oo dee saa u adago jildi ah ayuunbaa la masixi karaa lakin wixii aan biyo celinayn oo dun ah ma gelayo khufeynkii oo loo masixi karo walaa jurmuqani laba qof oo isa saaran ma gudayo ma ansaxayo in la masaxo fil adhari sida adharka ah wayajuusu waxaa bannaan mashquuqu qadamin mid gomadda ka jexjeexanoo shuda la xidhay fil adsaxi sida asaxa jurmuqaan waa laba khuf oo isa saaran khufun fowqa khuf haddii qofkii laba khuf uu isdul saaro markaas ma anfacayso waxa weeye ruksadu waxay kusoo aroortay hal khuf bay kusoo aroortay maxaa yadhaha halka khuf waa loo baahan yahy lakiin laba khuf oo isa saaran looma baahno Eh, laakiin labada qof markayn ansaxaynin in eh, la masaxo hadday isa saaran yihiin waxa weeye waa haddii mid kasta uu saalix u yahay in la masaxo waa laba qof oo qawiyeyn ah oo isa saaran haddana marka kaasi ma banaano ma ansaxay waa inu qofkii kore iska siiba oo kii hoose u masaxaa laakiin kii sar hadduu masaxo ma anfacayso masaladan suwar farabadan bay culimadu ka bixiyaan eh, ilaa labiiyo soddon bay gaarsiiyaan waxa weeye labada khuf inay qawiyan yihiin labadu xoog badan yihiin ama inay daciifan yihiin ama inuu ka sare qawi yahay ka hoosena uu daciif yahay manaa daciif marka lagu leeyahy waa loo jeedaa inuu jexjeexan yahay oo dee tacbaan usan usuuban in la masaxo ama mid ka sare uu daciif yahay ka hoose uu qawi yahay halka afar suura ku jirta haddana xagga masaxaadda markuu qofka masaxayo afar suura imanaysaoo inuu u qasto ka sare inuu masaxo ama inuu qasto ka hoose inuu masaxo ama inuu labadaba u qasto ama inuu iska ilaaqo midna uqastin labadaba midna uqastin ama mid macayan uusan uqastin taana waa afar suura afarta iyo afartaasa la isku dhufanaya waxay noqonayaan lix iyo toban dabeetana waxaad ku daraysaa laba suur ah suwartaa lix iyo tobanka ah qoyaankii inuu kii hoose gaadho iyo inuusan gaadhin lix iyo toban laba lagu dhufto marka iyo soddon bay noqonayaan suuro suwartaasoo dhan inta ansaxaysa ayuun baan ka sheegaynaa oon tilmaamaynaa waxaan si fiican u kala dhigdhigay kitaabka cumdadusaalig kitaabkeena minhaajka ah halkan si fiican oma faahfaahin masaladana cumdadusaalig a lagu laaban doonaa insha allah horta hadday labadaba daciif yihiin waxa weeyaan ma asaxayso labada de uma suudalaanba in lama saxo fi kuli axwaal sideed suura halka kaa baxaysa haddii kasare uu qawi yahay ka hoosena uu daciif yahay o jeexjeexan yahay markaa kasare ma masixi karaa hadday labaduba ay qawi yihiinna ama ka hoose uu qawi yahay ka sarena uu daciif yahay marka ka sare ma masixi karo ilaa inuu qoyaankii kii hoose gaadho mooyaane kii hoose ee qawigaha inuu gaadho mooyaane isla markaa uu u qasdo inuu ka hoose masaxo ama labadaba inuu masaxo u qasdo ama eh, waxa weeye midna uusan uqastin oo iska ilaaqo laakin hadduu kasaro inuu masaxun qasto koosana xataa hadduu qoyaanki u gaadho markaa ma anfacayso marka intaa unbaa eh, ka asaxaysa eh, suwarti kalena waa laga fahmaya wayajuusu waxaa banaan in la masaxo mashquuqu qadamin khuf xagga cagta waxa weeye ka jeexan oo xagga gumadii ay jeexan tahay shudda oo la xiday i asaxi sida asax ah uu jeexan yahay oo xagga cagti ka jeexan yahay oo la xidho la gunto intii jeexnayd kaasi dhib male waa la masixi karaa wa yusanu waxaa la sunneeyaa masxu aclaahu xagga sare in la masaxo ayaa sunno ah wa asfalihi iyo xagga hoose in qofkii laga masaxo ayaa sunno ah khuduuan liitimo ama jiitimo lagu masaxo oo farihi saa ugu jiido wayakfii waxaa ku filan musamaa masxin masixid wax lagu magacaabo oo yuxaadii qaabilaysa alfarda faradkay qaabilaysa ilaa asfala arijli cagta xaggeeda hoose mooyaane iyo wacaqibaha cidhibteeda falaa maya oo ma anfacayso in eh, keligood la masexo qultu waxaan idhi xarfuhu cagta hareeraheeda ka asfalihi hoosteeda may la mid tahayoo ayadna keligeed lama masixi karo wallahu aclam qaabka loo masaxayo ayuu halkan mualif ku sheegay kayfiyatu almasx calaa alkhufeyn waxaa sunno ah in xagga sare iyo xagga hooseba la masaxo horta waxna waa waajib waxna waa sunno inta waajibka waxa weeye musama masxin wax masixin lagu magacaabo yuxaadi lfard oo yani faradkii un qaabisha inta waajibka agta waajibka in laga maydho qaabishan oo waliba xagga sare ay ah. ayi meel haddii wax mas yani masixin lagu magacaabo ka masaxo in yarba ha aatee ku filan intaas waajibka ka dhacaya waa sida madaxi oo kale ayay la mid tahayo madaxa soomaalna dhihin in yar musama um masax lagu magacaabo hadduu masaxo waa waajib intaas ku dhacaya kana waajibka xagga sare un laakiin laakiin ma anfacayso xagga hoose inuu ka masaxo oo ku kaaftooma ma anfacayso sidoo kale cidhibta inuu masaxo keligeed ma anfacayso hareeraha inuu masaxo iyadna ma anfacayso intaa midna ma anfacayso laakiin xagga sare haduu musama um masxi waa la yidhahdo ka ka masaxo intii doontaba ha yaraateen kafa intaas way gudaysaa laakiin maxaa sunna ah qaabka sunnada waa sidee inuu xagga sare iyo xagga hooseba ka masaxo ayaa sunna ah oo waxa weeye qaabka u masaxayo inuu gacanta midig faraheeda uu faraha lugta midig uu saaro ama lugta bidix midka kaloo masaxayo gacanta bidix xagga hoose u ciribta ka saaro dabeetana tan bidix uu ujiido xagga faraha tan midigana ujeedo xagga waxa weeye dhudhunka oo saa isku dabamariyo saasaa sunna ah kayfiyadaas ayaa sunnadii ay ku xasilaysaa laakiin xagga hoose keligeed ma ma masixi karo maxaa yeelay sayid cali wuxu uhi radi allahu tacaala canhu eh, low kana diinu bira'yi lakana asfal lkufi wla bilmasxi min aclaahu qad ra'ytu rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam yamsaxu calaa daahiri kufi diinku ra'yi iyo talo ahaan lahaa kufka xagga hoose in la masaxo ayaa ka mudnaan lahayd xagga sare in la masaxo nabigana waxaan arkay u yhi alayh salat slaam xagga sare uun ka masaxay waaya marka taas waxay tusinaysaa xagga hoose inaysan anfacaynin in la masaxo keligeed walaa masxa masixid oma sugnaanin lishaakin qof ka shakisan fii baqaa'i lmuddati muddadii baaqinimadeeda qofka haddii uu ka shakiyo muddadii inay dhamaatay iyo in kale waxa weeye markaas ma masixi karo mar hadii uu ka shakiyaba ma masixi karo waxa weye marka waa inuu iska bixiyaa khufeynkii oo waxa wey weyse dhamaystiran weysaysaa dabeetana u xidhaa macnaha wuxuu is jirtalo afar iy labaatankii saac talo ma dhamaatay mise mayna dhamaanin marba haddii uu shaki uu soo galo ama saddexdii maalmood sadexdi habeen may dhamaadeen mise mayna dhamaanin marba haddii u shaki soo galo ma masixi karo oo tan masalada waxay mid tahay masaaisha laga soo reebay qaacidadii ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak hadda qaacidada lama qabsan waa laga soo reebay masalada waxaa laga soo reebay maadaamuu rukso uu yahay ruksaduna ay shuruudeeda ay kamid tahay shuruuddaasi muddadii muddadiina ee shakiba ay gashay asalkii baa loo noqonaya oo ah in cagihii la maydho fa in ajnaba haddii qofkii uu janaaboodo khufeynka qabay wajaba waxaa waajib ah tajdiidu lubsin xidhasho inuu cusbooneysiiyo halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabihii khufeynka burinaya waa saddex shay laakiin laba mualif halkan ku sheegay wuxuu yihi qofkii haddii ay janaabo ku dhacdo asagoo khufeyn qaba marka waxaa waajib ka ah inuu khufeynkii iska siibo oo uu maydho oo dahaaro qaato dabeetana khufeynkii uu xidho hadduu doono laakiin ma anfacayso inuu maydho asagoo khufeynkii qaba maxaa yeele khufeynku asal ahaanba waxay bedel ka yihiin cagihii maydhitaankoodii wayse lagu maydhayay laakiin maydhiga in eh, loo isticmaalo oo la masaxo ma anfacayso saa darteed xadii safwan ibn casal